asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo labaatanaad ee kitaabka kitaab tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في السحر وباب يهي وحي كيمد سحر كدحديث معناها وحي أدلة أما أحكام أه ee sixirka kusoo aroortay ayaa meesha lagaga hadlaya kitaabka saan horey usoo sheegnay tawxiidkuu ka hadlaya marka sixirka waxaa loo soo geliyey sixirka qeybihiisa ayaa waxaa kamid a ah qaar shirki ah oo diinta looga baxo kitaabkuna wuxuu ka hadlayay tawxiid iyo shirki buu ka hadlayay halkaasuu marka kasoo gelaya maxaa yeele sixirka qeybihiisa qaar waxaa kamid a shayaadiinta la adeegsado shayaadiintuna ibni aadamka iyaga maslaxadooda iyo danahooda markay ka dhamaystaan kadib ay u adeegaan oo ay gaalaysiiyaan macnaha saas daraaddeed buu sheekhu ayuu macnaha baabkan kitaabka tawxiidka loogu talagalay uu ugu qoray baabu ma jaa fi sixri qawli llahi tacaala iyo odhahdii ilaahay uu yihi walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi laakhirati min khalaaq walaqad calimuu xaqiiqee waxay ogaadeen laman ishtaraahu ciddii iibsata yani ciddii qaadata way sixirka maa lahu inaysan usugnaanin fi laakhirati aakhare dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib ah wax dheef ah inuusan aakhare kulahayn ayay ogaadeen macnaha ninkii sixirka qaata sixirka marka luqa ahaan waxaa la yidhahda wax walba oo qarsoonaada sababkiisana aan la garanayn sababkiisuu qarsoon yahay sixir baa la yidhahda saa daraadeed baabkan baab ka dambeeya waxaa inoo geedi doonaa baabu anwaac min asixir xataa shaygu hadduu iska banaan yahay oo uusan dhib lahayn laakiin sababka keenay uu qarsoon yahay luqa ahaan sixir baa la dhihi karaa luqa ahaan laakin sharcan maaha luqada waa saa xagga sharcigu sixir wuxuu u yaqaano laba qaybood buu sixir u qaybsamaayo qayb waxa weeye waa yani dadkan saaxiriinta baa isticmaalo waxa weye waxbay waxbay akrinayaan waxbay gunguntayaan waxna way ku dul akrinayaan shayaadiintay marka adeegsanayaan shayaadiintii baa marka waxay ku salidayaan ruuxii ay doonayeen inay dhibaan markaasa ama jirkiisa ama qalbigiisa ayay marka dhibaato ugeysanayaan inuu ruuxu bukoodo waa suurtagal inay dilaanna xataa waa suurtagal qalbigiisana saameyn bay ku yeelanayaano waxa weye waxbay jeclaysiinayaan waxbana way necbaysiinayaan waxna way ka duwayaan qalbigiisa waxna way macnaha ku duwayaan qayb waa qaybtaaso waxay dhacdaa biwaasitati istikhdaami shayaaiin shayaaiintaa la adeegsadaa macnaha iyagaa lagu salidaa dadka qaybta labaadi waxa weeye waa daawooyin iyo wax la qasqasay iyo waxyaalo laysku daray wey waxa laysku dardaray ee laysku qasay baa marka ruuxa la siinaya oo la cabsiinaya markaasaa iyaduna waxay saameyn ku yeelanaysaa qalbigiisa iyo jidhkiisa ayay saameyn ku yeelanaysaa macana labadaa qaybood baa marka culimadu u kala qaadaan labadii qayboodba waa laga hadli doonaa sixirku marka noocaas wey xaqiiqo ma leeyahay oo sixirku wax jira ma yahay sixirku waa laba qayboodo qaybina waa markii la yidhaha xaqiiqadiisa halaga hadlo qaybina waa qeybta ibni aadamka in lagu dhibo ay u adeegsadaan oo u isticmaalaan qeybtaasi xaqiiqay leedahay oo nabigeena salawatullahi wasalaamu aleyh xataa waa la sixray sida saxiixulbukhaari kusoo aroortay nabiga waa la sixray salawatullahi wasalaamu aleyh nin la yidhahdo lubayd bn lacam oo yahuudi ahaa ayaa nabiga sixray markaasaa nabigu sal ly waslam sixirku saameyntu ku yeeshay waxay ahayd waxbuu isleeyahay waad samaysay mana uusan samaynin yani wax hebel waad qabatay buu isleeyahay markuu ruuxii uu damco wixii inuu ku dhaqaaqo ja mar horaabad samaysay buu soranaya wa waabad samaysayba ama waabad samaynaysaaba mana samaynayo nabiga salawatulli wasalaamu caleyhi marka saasaa loo sixray cabaar markii yani waxa weye muddo aan dheerayn markii sixirkaasi hayey baa marka laba malag loo soo diray labadii malag baa midna xagga madaxa ka fadhiisa midna xagga dambe ka fadhiisa gadaasha dambe xagga luga markaasa is weydiiyeen ayagii baa iswarsanaya maa wajacu rajul war ninka maxaa haya kii kalea u jawaabo wuxuu yihi matbuubun bihi ibun yani ninku waa waa sixray markaasuu yihi oo maxaa yaa sixray waxa sixray buu i ninkii la odhan jiray lubayd ibnu casam saabkaasuu usixray wixii uu ku sixrayna ceelka la yidhaahdo macnaha waxa weeye darwaan ceelkaasuu geliyey markaasuu nabigu salawatullahi waslamu caleh amray in ceelka yani la galo laga soo saaro baal ku jira waa laga soo saaray guntimo iyo waxyaalo isku isku jirjira yaa meesha laga soo bixiyey markaasuu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ka caafimaaday marka sixirku waa xaqiiqo jirta wey qayb waa qaybta qaybina waa qaybaha dadka lagu indha saraxaadiyo wey qaybta indhaha dadka lagu indha saraxaadiyo oo xaqaa meesha taalloo muuqato yani in la bedelo wax kale loo bedelay lagu muujinaya taasi xaqiiqo ma laha masalan haddaad dad toonka oo kale ad waxyaala badan la yaab laad arkeysa macnaha waxa weeyaan geed meeshan yaalla yaa waxaa lagaga dhigayaa inuu yahay mas orday dhagax meeshan yaalla waxaa laga dhigayaa inuu yahay ruux taagan waxaasi marka waxyaalahan daatadoodii iyo xaqiiqadoodii waxba bayna ka bedelin laakiin dadka indhahooday ku ciyaarayaan dadka indhahooda ayay ku ciyaarayaan macnaha wastarhabuuhum waja-u yani waa kii ilahi subxana watacala ku sheegay yani sixir weyn bay la yimaadeenoo dadka indhahoodii indhasaraxaad bay ku rideen marka ma bedeli karaan waxyaalaha ilaahay abuuray siduu ahaa kama bedeli karaan laakiin dadka indhahooday xaqiiqo aan jirin bay tusayaan qaybna qaybtaa wey maana ayadan marka uu sheekhu ugu horreysiiyey oo macnaha uu ku bilaabay baabka walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi laakhirati min khalaaq ninka saaxirka cidda sixirka isticmaasha aakhare inuusan waxba kulahayn ayay ku tusi waxaana nasiibkaa iyo waxaa aakhare uu ku yeelanaya laba qaybood wey in uusan haba yaraatee wax dheefaba kulahayn oo markaa waa hadduu gaal yahay way noo imaan doontaa xukunkiisii haddii la yihahdo waa gaal maa lahu min khalaaq aslan waxbaba aakhare kuma laha iyo in la yidhaahdo yani khalaaq nasiib oo dhan looma diidano aakhare oo dhan waxba kuma laha macnaheedu maehe wax weyn baa aakhare dhaafaya wax yar buu ku yeelan doonaa wy maana waa haddii la yidhahdo waa muslimo ma gaaloobayo xukunkeeduxukunkiisu wa inoo imaan insha allahu tacala walaqad calimuu xaqiiqe waxay ogaadeen nimankii wax sixri jiray ee sixirka bartay laman cidda ishtaraahu iibsata oo qaadata sixirka maa lahu inuusan usugnaanin cidda fi laakhirati aakhare dhexeeda min khalaaqin wax nasiiba inuusan kulahayn aakhare waxyaalaha la qaadan doono la heli doono inuusan waxba kulahayn ayay ogaadeen nimankii ahlulkitaabka ahaa ee aayaddu ka warramaysay aayaddu marka waxay kutusaysa sixirku inuu macnaha xaaraam yahay sidaas weeyaan oo jamiicu ladyaan diinihii ilaahay soo dejiye o dhan sixirku xaaraam buu ku aha macnaha culimo fara badan culimada islaamkuna kulligii mujmac bay ku yihiin oo masle la isku khilaafsan yahay maba ahaba waxay isku khilaafsan yihiin ninka saaxirka ma gaaloobaya mise ma gaaloobay sixirkiisa ku gaaloobayaa mise ku gaaloobi maayo labadii qaybood ee sixirka u qaybinay baa fiican in loo kala qaado oo la yidhahdo sixirku hadduu yahay kii shayaadiinta ay adeegsadeenna laa shaka inay gaaloobayaan maxaa yeele shayaadiinta waxay una adeegsan karaan markay iyaga laftoodu shayaadiin noqdaan shaydaanka saan horeyba usoo sheegnay wuxuu ibni aadamku u adeegaya markuu shaydaan yahay wuxuu ku adeegayaa markuu intuu waxyaalo badan suruur badan kaa xidho waxyaalo badan uu ku geliyo dano badan kaa dhamaysa dantuu kaa dhamaysinna inuu ku gaalaysiiyo wey markuu marka meel kugu oaado meel kugu xidho yuu kuu adeegi marka marka kuwaasi inay gaalooba hayaan shaki kuma jiro shayaadiinta adeegsanayo qaybtaa sixirka kamid a isticmaalayaan kuwaasi waa gaaloobayaan oo sixirkooday ku gaaloobayaan aayadaha qur-aankaana sidaa cadaynaya wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu sulaymaan ma gaaloobine shayaaiintaa gaalooday oo sulaymaan sixir bay ku tumeen nimankii reer yahuudeed inuu saaxiir ahaa waxaa kaleeto kutusa isla aayadda lafteeda yani inamaa naxnu fitnatun falaa takfur fitni iyo imtixaan baana labadii malag fitna iyo imtixaan baanu nahay niyow ha gaaloobinoo sixirka barashadiisa iyo qaadashadiisa haku gaaloobi in lagu gaaloobi bay marka kutusi xadiisna waynoo imaan doontaa insha allahu tacala marka qeybtaasi way gaaloodi qeybta labaad oo kuwan wax isku dardara oo daawooyinka iyo wax intay qasqasaan dadka cabsiyo sidaa ku sixiraayo ee shayaadiinta aan adeegsanaynin kuwaas iyagu ma gaaloobayaan kuwaas iyagu ma gaaloobayan waa dembi weyno min kabaair dunuub wey ayib ma banaan tahay in la dilo xukunkiisu muxuu yahay xad xadda uu leeyahay ruuxa saaxirka ruuxa saaxirka waa la dilaya waa in la dilo wey oo haddii muslimiintu ay nadaab leeyihiin oo maxkamad ay leeyihiin waa in lasoo qabto ciddii lagu ogaado qoorta laga gooyo wey laba siyoodba waa loo dilay hadduu gaal yahayna hada gaalnimaa loo dilay oo qaybtii gaalooday ay yihiin haddii qaybta aan gaaloodin ay yihiin gaalnimada ka sokeeyana waxaa loo dilayaa dhibkiisa iyo fasaadkiisa macnaha ummadda laga qabanaya leanna dilka gaalnimo keliyade kuma yimaado ruuxa la dilo ee wuxuu ku yimaada hadduu ruuxu fasaad dhulka ka shaqeeyana fasaadkiisa si soo loo soo afjaro ayaa la dili karaa macna marka saaxir laba gooraba waa la dili sidaasay culimada in badan qabaan wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay wayuminuuna waxay rumaynayaan biljibti yani sixirkay rumaynayaan wadaaguut waxyaalaha ilahay ka hadhay la raacsan yahy ama la caabudayo ayay rumaynayaan maanaa yahuud waay waa nimankii ahlulkitaabka ahaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuminuuna bijibti wadaaguut jibtigu marka waa sixirka sida uu cumar ku fasirayo qaala cumar wuxuu yihi cumar bn wey wuxuu yihi aljibtu jibtigaa laleeyahay yahuudi way rumaysan yihin iyo ahlulkitaabku way rumaynayaan waxaa laga wadaa asixru sixir wey waaaquutu daaquutka laleeyahay way rumaysan yihiin ashayaanu waa shaydaan daaquutka horaan usoo marnay daaquutku shaydaan keliya sameehe shaydaan baa oday u ah laakiin cid walba oo la caabudo ama la raacsan yahay ama la adeeco oo waxaan sharci ahayn lagu raacayo waa daaquut ama madax ha ahaadeen ama culimo ha ahaadeen ama asnaam la caabudiyo qubuur ha noqdeen sidaasaynu kusoo marnay tacriifkii ibnu qayim raxmatullahi caleyh wa qaala jaabir jaabir baa wuxuu marka jibtiga waxaan ujeeda daaquudka in loo yidhaahdayo waa shaytaan waa min baab atafsir bilmisaal baa la yidhahda yani wuxuu uun ku fasiray tusaalayaashiisa mid kamid a ah. shaydaan keliya maaha dawaamiidu dawaamiidu waa fara tahay laakiin mid kamida unbuu sheegay yani waxa weyaan cumar radi allahu canhu wa qaala jaabiru jaabirna wuxuu yihi jaabir bn cabdillahi saxaabigii saxaabta nabiga kamid ah salawatullahi wasalaamu caleyh waxa uu jaabirna yidhi adawaaqiitu dawaaqida yahuud lagu eedeynayo way rumaysan yihiin layidhi kuhaanun waa kuhaan wey waa nimanka kuhaanta la yidhaahdo wey kaana wuxuu ahaa yanzilu mid uu kusoo dego calayhim dushooda ashayaaiinu shayaaiintaa kusoo degeysa waxay ahayeen nimanku haan la yidhaahdo shayaadiintu kusoo duldegi jirtay fii kulli xayin qabiil walba oo qabiilooyinka carbeed ka midana waaxidun mid baa yaa dhex jooga yani qabiil walbana mid bay leeyihiin wy maanaa kuhaanta wuxuu ku fasiray waxaa dawaaqiida wuxuu ku fasiray kuhaanta kuhaantu waa jamcu kahinin waxaa inoo imaan doonta insha allahu tacaala baab uu sheekhu inoo samayn doono kahaanada uu kaga hadli doono kuhaanta marka waxaa la yidhahdaa waa dadka waxyaalaha soo socda ka warama waxyaalaha soo socda mustaqbalka imaan doona dadka wax ka sheega ayaa guhaan la yidhaahdaa ama kitaab ha furo oo kitaab uu kala bixiyey ha ka sheego ama dhulka ha xarxariiqo ha faaliyo ama cirka iyo xidigaha ha fiiriyo oo halkaas wax ka ogaada ha yidhahda marba hadduu wax soo socdo wax ka sheego kaahin baa la yidhahda marka dad noocaasoo kale ah oo qabiilooyinka carbeed ay ka dhigan jireen kuwa ay ula noqdaan waxay isku qabsadaan xukaam u ahaa qabiil walbana uu mid kaasoo kale a ah lahaan jiray ayaa laga wadaa dhawaaqida aayadu sheegayso yuminuuna biljibti waaaquut daaquudka nimankaasaa laga wadaa maana waa qolyaani soo marnayo shayaaiinta kusoo degi jirta la shaqaysa kor bay wax ka soo xadayaan hadalkay soo xadeen bay u keenayaan boqol beenood bay ku darayaan waxbaan aqaanaayo mustaqbalkaa wax ku sheegi buu odhanaya qalbiga dadka wax ku jiraan garanayaa buu leeyahay ruuxii macnaha sirireeyaasha laga raacay baan garan buu leeyahay wahaakada nimankaas aawaabitu kuuxaanu weye waa nimankii gaabgaablowyaal ah oo kaana ahaa yanzilu miduu kusoo dego calayhim dushooda ashaydaanu shaydaankaa kusoo degi jiray fii kulli xayin qabiil walbana waaxidun mid baa ahaaday qabiil walba mid buu leeyahy waa qabiilooyinkii carbeed nin ay u laabtaan oo iyaga uu gooni aho xataa ay ku kala bixi jireen markay isqabsadaan ayay lahaan jireen ayb can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul qaala waxay yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa huna toddobadaasi maxay yihiin todobadaas dadka halaagaya ee cadaabka ilaahay gelinaya bal noo sheeg qaala nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu aleyh ashirku billah waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo addoommadiisa wax loogu daro wasixru iyo sixir wa qatlu nafsi iyo naf la dilo alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi gar in lagu dila mooyaane cadaalad iyo gar in lagu dila mooye in gardarro lagu dilo wa aklu ribaa iyo ribadoo la cuno wa aklu maali lyatiim agoonta xoolahoodoo la cuno wa tawalli iyo jeedsi cararid la cararo yowma azaxfi maalinta laysku soo siqo maalinta gaalada ciidanka gaalada ka muslimiintu isku soo siqaan maalinkaasoo la cararo wa qadfu lmuxsanaat kuwa la ilaaliyey gabdhaha la ilaaliyey oo zino iyo xumaan lagu gano alghaafilaati waxa lagu ganayana iskaba halmaansan almu'minaati ee mu'minaatka ah gabdhaha tilmaamaha leh oo iyagana zina lagu sheego todobada arimood oo muubiqaad ah oo dadka naarta ku halaagsa iska jira buu nabigu salawatullah waslamu caleyh ijtanibu marka waa kelimo xeel dheero shaygan ka taga haddii lagu yidhaahdo iyo haddii lagu yidhahdo ka fogow baa kala gedsan tahay ka fogow macnaha agtiisa ha kasoo dhawaani wey ka tagna waad ag marmari kartaa wey cibaarada marka nabigu adeegsaday salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha ijtanibuu wax alla wax jid walbaoo idiin soo dhaweyn kara iyo wax walbaoo ka agdhow xataa ka fogaada wey sidaas weyaan ka waxaa ka arrimaha iyaga ah ee toddobada shirkiga shirkiga waa inagii soo marnay oo ilaahay subxaana watacaala rububiyadiisa cid kale lala wadaajiyo oo la yidhaahdo adduunkan cidaan ilaahay ahayn baa yani abuurtay ama ilahay waa lala abuuray waa lala maamulaa dhib iyo dheef baa lala bixiya ciid buu uxil saaray oo haysa arrimahaasi waa shirki uluuhiyada iyo adiga arrinta kaa fulaysay iyo cibaadadii lagaaga baahnaa iyo cabsidii lagaa rabay iyo daacadii lagaa rabay iyo baryadii iyo waxaa inaad cid kaleeto la aadana iyaduna waa shirki wey ilahay adoomadiisa wax la wadaajisa wey magacyaha ilaahay iyo tilmaamaha uu leeyahayoo adoomadiisa la wadaajisana waa sidoo kale marka ilaahay oo lala wadaajiyo oo wuxuu lahaa xuquuqdii uu lahaa iyo waxyaalihii gooni ahaa adoomadiisa la siiyaay waa dembiga ugu weyn waynu soo marnay waa kii nabiga la weydiiyey sal lay slam ayu dembi acdam dembi kee ugu weyn an tajcala lilahi nidan huwa khalaqaka yani inaad ilaahay oo ku abuuray oo ku ahaysiiyey haddana aada cid kaleeto oo lamida garab dhigta taasaa dembi ugu weyn macnaha ka labaad ee shirkiga nabigu ku xijiyey salawatulli wasalaamu caleyh waa sixirka maxalushaahidka xadiidka loo keenayna waa halkaa ilan baabu sixir baynu ku dhex jirnay sixirkaa shirkiga ku xiga sidaas weyaan labadiisii noocen soo sheegnayba ama kii wax la tuftufahaye wax la akrinayo wax la guguntahaye markaana shayaadiinta la adeegsanayo ha noqdo ama qeybtii kale ee wax laysku dardarhaye la cabsiinayo ruux ha noqdo labaduba macnaha waxa weeyaan waa muubiqaat waxyaalaha dadka naarta geliya ayay kamid yihiin ta saddexaadi waxa weeyaan naf xaqdarro in lagu dilo xaqdarro in lagu dilo naftaasoo ilahay dilkeeda uu xarimay nafta dilkeeda ilaahay uu xarimay waa dhowr nafood wey nafta koobaad waa nafta muminadaawey ruux hadduu muslim yahay oo mumin yahay dhiiggiisa dilkiisa maanaa dilkiisa waa la xarimayo iimaankaasaa diidaya in la dilo nafta labaad en la dili karayn waxa wey waa nafta la yidhahda dhimiga waa gaal laakiin dhimi baa la yidhahdaayo dhimiga waxaa la yidhahdaa waa gaalka wadanka muslimiintu degan yahay muslimiintuna jizye wax la yidhahdaa ay ka qaadaan ballan baa ka dhexeeya isaga iyo muslimiinta inuu wadanka muslimiintana ku noolaado jizyadaana bixiyo dhimi baa la yidhahdaa gaalba ha ahaada laakin dilkiisu ma banaano ilahay dilkiisa waa xarimay nafta saddexaadi waxa wey nafta gaalka mucaahadka la yidhahdo w mucaahadkuna waxa wey waa gaal wadankiisii buu degan yahay oo wadankii muslimiinta ma joogo wadankiisii ha deganaade isaga iyo muslimiinta waxaa ka dhexeeya dawladda isaga matasho iyo dawladda muslimiinta ballan baa ka dhexeeya inaan la dagaalamin oo nabadgelyo lagu wada noolaado gaalka noocaasoo kale a ah, mucaahad baa la yidhahda isagana dilkiisa waa xaaraam nafta afraad ee aan la dili karayn waxa weeye iyaduna waa gaalka mustamanka la yidhahda mustamanka waxaa la yidhahdaa waa gaal wadankiisii ka yimid oo wadanka muslimiinta yimid muslimiintuna ay nabadgeliyo siiyeen inuu waddankooda soo galo muddo gaabanna la siiyey ama masalan waxa weye arrimo ganacsi buu u imaanaya masalan arrimo caafimaad buu u imaanaya masalan inuu diinta dhagaysto u imaanaya mustaman baa la yidhahdaa muddo gaaban baa la siiyey nabadgelye la siiyey inuu wadan ku joogo asagana dilkiisuma banaana afartaa nafood ayuu ilahay dilkeeda xarimay mid alla midii la dilaba waxa weyaan waa dembi weyn waay xataa hadduu gaal yahay saas weyan waa dembi weyn waay marka naftaasi haddii aad disho oo dilkeeda gashana iyadana waa arrin halis waa kaynu soo marnay xaggan kusoo sheegnay culimada qaar baaba qababa ruuxii naf dila oo gardarro ku dilahay xaqdarro ku dilahay inuusan tawbadba lahayn sidaas culimada qaar kamid a qaba ibn cabaas iyo keyrkii ayaa saa ku tegey maxaa yeelay nabigu sal l ayad qur-aanna waati ahayd waman yaqtul mumina mutacamida fajazauhu jahanam khaalida fiiha waqadiba allahu caleyh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima xadiid kalena nabigu sal lay waslam wuxuuba leeyahy dembi walba ilaahay inuu dhaafo ayaa laga yaabaa ilaa nin gaalnimo ku dhintay ama mumin intuu kas u dilay ruux muslim intuu kas u dilay ku dhintay mooye labadaa mooyaane dembi kale oo dhan ilaahay inuu u dhaafo ayuu mudan yahay laakiin sida culimadu u badan yihiin adilada xooggeeduna ay kutusayso waxa weeyaan tawbad wuu leeyahy hadduu tawbad xuman la yimaado taarabaadi waxa weeyaan in ribada la cuno ribada labadeeda qaybood midda daynta ku timaada la yidhahda riba nasia oo dayn wax la dul saaray iyo midda iyaduna ku timaada laba shay beeca ribal beec baa la yidhahdayo laba shay oo isku mid oo laysku iibinayo sida macnaha waxa weeyaan shilin iyo shilin oo kale bur iyo bur oo kale oo lasdheeraadsiiyey mid mid mid kaleeto uu ka badan yahay macnaha riban fadli baa la yidhahda labada qayboodba cunitaankoodi iyo isticmaalkoodi iyo qaadashadooda ayaguna waxyaalaha dadka naarta ku halaagay kamid yihin qaybta kaleeto waxa weeyaan macnaha midda shanaad waxa weeyaan waa agoonta maalkoodao la cuno waynu soo marnay xaggan kusoo marnay cunitaan keliya lagama wada isticmaal oo dhan baa laga wada si kasta dadaasho agoonta xoolaheedu waa xaram waana di ilaahi subxaana watacaala uuba ka dhigayba sidii adigoo naar cunahayo oo kale cunitaankaad xoolahooda cunayso watawalli yawma zaxfi weye midda lixaadna waa waa maalinta laysu yimaado oo muslimiinta iyo gaaladu dagaal isugu yimaadaan inaad cararto oo dabada jeediso taas weeyaan macana maxaa yeelay dhib weyn bay leedahayoo mafsado weyn baa ka imaanaysa muslimiintii aad ka carartay oo qalbi jab ciidankii muslimiinta oo qalbi jaba iyo gaaladii oo cararkaaga kusoo dhiirata oo moraalka ugu dhismo ayaa ka imaanaysa sidaa daraaddeed baa macnaha loo xarimay waxaa lagu khasisaya watawalli yawma zaxjida waxaa khasisaysa qawlahu tacaala ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia hadduu ruuxu ujeedsado oo goobta uga baxo xeelad dagaaleed darteed yani meelka dhan kale u kasoo wareegaya masalan ama maahe wuxuu meesha uga baxay hubkii buu soo hagaajisanahayaayo yani wixii ka dhamaaday buu soo qaadan raba wuu soo diyaar garoobaya mutaxarif waay ama mutaxayiz weeyaan oo koox kale oo muslimiinta kamid uu doonaya inuu ku biiro oo saa daraadeed buu u laabtay oo dib ugu baxay ma soo gelay aayaddaas tilmaantay waxaa kaloo xadiidka khasisaya qawlahu tacaala alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa haddii ay gaaladu ka badan yihiin labanlaabkaa ka badan yihiin oo markaad toban tihiin ay labaatan ka badan yihiinna waa la carari karaa ilaahay subxaana watacaala takfiifintu iyo fududayntu sameeyey bay ka mid tahay hadday laakiin ayna ka badnayn labalaabka markaasaa lagu ogolay inaad cararto haddayse ka badin labalaabka waad carari kartaa macnaha saas wey waxaa ugu dambeeya oo toddobaad oo nebigu arrimuhu rabay macnaha waxa weeyaan ee uu aada uga digay waa gabdhaha dhowrsoon ee ilaahay uu zinada ka dhowray aafilaadke iskaba halmaansan wax zina la yidhahdaba qalbigoodaba uusan ku jirin mu'minaadka ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyey gabdhahaasoo zina lagu sheego oo la yidhahdo way zinaystaan yani xumaan bay sameeyaan waxyaala noocaasoo kalea lagu tuhmo lagu sheego ayadana waxyaalaha yani dadka naarta ku halaagay kamid ta ah. ruuxaasi xaddaa laga oofini sida fi suurati nuur ilahi subxana wa tacala ku sheegay marka labaadna shahaadadiisa la aqbali maayo waana baasir ruuxi sidaasoo kaleeta sameeya basi waa intaasaa laysugu daraya macana hadduu ku geeriyooda isagoon toobad keenina inkaar baa haysata marka ma sahlana dadka khaasatan bulshada si fudud baa laysaga yidhaahdaa si fudud ayaa waxaa laysaga yidhaahdaa kuwan maryaha waaweyn qaba habeenkii wax saas iyo saasay oo meelaha intay isugu tagtagaan bay waxyaalaha ku kacaan aada bay u fududahay dadka cawaamta inay iskaga hadlaan arrin ilahay agtiisa ku sahlanna maaha subxaana wa tacaala sidaas weyaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxu uhi ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada almubiqaat almuubiqaati ee naarta dadka ku halaagta qaalu waxay ya rasuula allah rasuulka ilah wamaa huna maxay yihiin qala wuxu uhi ashirku billah ilaahay oo adoomadiisa wax loogu daro lala wadaajiyo wey in badan oo bulshada ka midaba say hadda ku sameeyaan wasixru wey sixirka labadiisa noocba wa qatlu nafsi naf dilkeed wey allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay qatlahaa dilkeeda ilaa bilxaqi in gar lagu dila mooyaan cadaalad in lagu dila mooyaane yani cadaalad darro iyo xaq darro in lagu dilaayo maya wa aklu ribaa ribada cunitaankeeda wey ribada oo la qaato noocay dooni baan ku timaadee wa aklu maali lyatiim agoonta xoolahooda iyagana la cuno wey watawalli carar la cararo wey yawma zaxfi maalinta laysku soo burkayo zaxfiga waxaa la yidhahdaa siqida la yidhahda asalka luqada zaxfiga siqida la yidhaha waxaa laga wadaa waxay macnaha zaxfiga laga cabirayaa ciidanku markuu aada u ballaadhan yahay socodkiisu deg deg ma ah sidii ilmo yaroo gurguranaya ama siqayoo kale tartiib buu u soconaya marka markay muslimiinta iyo gaaladu ay ciidamo xoog badantay isula yimaadaan laysku soo siqoo laysu yimaado markaasaan carar maanaa cararkeeda markaasaa la diidan yahay watawalli yawma zaxfi waqadfu lmuxsanaat gabdhaha la dhawray ee zine laga dhawray ama muxsanaadka waxaa tidhahdaa kuwa xorta ah ama almuxsanaat kuwa zina laga dhawray alghaafilaatu ee iskama halmaansanoo waxa lagu sheegayaba aanba warka haynin qalbigoodaba kuma soo dhicin inay sameeyaan iska badaayo kuwaas oo la qadfo zine lagu qadfo qadfiga waxaa la yidhahdaa inuu ruuxa zina lagu garo oo lagu sheego oo lagu tuumo almu'minaati ee haddana mu'minaadka waxaa baxaya hadday gaalo yihiin hadday gaalo yihiin gabdhahaas waa baxayaan waxaa kaloo baxaya haddaynan haafilaad yani muxsanaad ahaynoo dhowrsoonaynoo dad macnaha waxa weeyaan yani xushmadooda iyo xishoodkooda iyo dhowrsoonaadooda haddayna ahayn oo waxaa suuqa jooga haday hadday yihiin ayaa iyadana baxaysa hadday iyagu maxalli tuhma galaan yaa iyadana meesha ka baxaysa maana waxaa soo gelaysa oo haween haweenka qadabkooda lamida siday culimadu u badan yihiin ragga haddaad nin ku sheegto tidhaahdo wuu zinaystay ama xumaantaasuu sameeyey ayaduna waa la mid saasaa loo banaya haweenka si gooniya maxaa aayadda loogu sheegay inta badan qur-aanku yani ragga ayaa la cabiraa haweenkuna waa racsan yihin halkan haweenkaa la sheegay sababka loo sheegay ragguna waa racsan yihiin sababka iyaga loo sheegay waxa weeye inta badan qadafku iyagu ku dhaca midda labaad qadafka iyaga ku dhacay waa ka khatarsan yahay ka ragga ku dhacay qadafka iyaga ku dhacay wuxuu keenayaa ilmaha haweeneydaas uurkeeda ku jira inuu macnaha nasabkii aabihii ka leexdo laakiin ninka haddii la qadfo wax uurka ugu jira ma laha ilmo macnaha ka dhalan doona meesha wax haleeli doonana ma jiro saas wey marka waa ka khatarsan tahay qadafka haweenka lagu sameeyo laakin ka ragga lagu sameeyena isaguna waa leeyahay xataa iyada waan jundabin jundab waxaa laga warinaya jundub iyo jundab labadaba waa sax wey marfuucan isagoo nabiga u kor yeelaya xadiidkaas isagoo la kor koryeelayo ayaa jundub waxaa laga warinayaa in uu yihi xaddu saaxiri ruuxa saaxirka xadiisu waxa weeye darbuhu in lagu garaaco bisayfi seef lagu garaaco jundub wuxuu nabiga ka warinayaa inuu nabigu yihi ruuxa sixirka isticmaalayay xadda uu leeyahy waxa weeye in seef lagu garaaco seef in lagu dilo wey rawahu tirmidi waa wariyey xadiidka wa qaala wuxuu yihi tirmidi asaxiixu sida saxda waxa weeye anahu xadiidku mawquufun jundub buu ku egyahay jundub buu ku taagan yahayo nebiga ma gaadhsiisna salawatulli waslamu caleyh jindab waa nin saxaabi ah marka sida saxdaa tirmidi suu leeyahay xadiidku kama soo fulin nebiga salawatulli wasalaamu caleyh laakiin wuxuu kasoo fulay saxaabi buu kasoo fulay oo waa ijtihaad iyo hadalkii saxaabiye hadal nebi ma aha salawatullahi waslamu caleyh sidaasaana sax sidaasaa saxoo xadiidku isagoo marfuuca ma asixin maxaa yeelay riwaayada rafciga waxaa ku jira nin la yidhahdo ismaaciil ibn muslim maki ayaa ku jira oo inuu daciif ya laysku waafaqsan yahay sidaa daraadeed waxaa kaloo isagana ku jira xasan xasanulbasri tadliiskiis xasanulbasri waa mudallis sidaa daraaddeed can ayuu xadiidkan ku wariyey xasan iyo dacfu ismaaciil ibn muslim baa labaduba ku jira riwaayada rafciga ee xadiidka nabiga gaadhsiinaysa salawatullhi waslamu caleyh xadiidku marka sax wuxuu ku yahay in uu hadal saxaabi yahay ee hadal nebi uusan ahayn salawatulli waslamu aleyh saas way maana ayb xaddu saaxiri darbuhu garaacistiisa wey bisayfi seef lagu garaaco in seef lagu dhufto wey macnaha in la dilo ayay xadiisu tahay jundubkaasi xadiidka warinaya jundub ibnu cabdillahi albajali ma aha waa nin la yidhaahdo jundub ibnu kacbin alayli waxaan ujeeda alsdi oo isagana saxaabi ah ayaa macnaha wey ma aha kii yani waxa wey ninkii saxaabigii yani bajaliga ahaa ma aha macnaha sidaas ayb wafi saxiixi lbukhaari saxiix lbukhaari waxaa kusoo aroortay can bajalata cabdi cabditana laga warinaya qaala wuxuu yidhi yani bajala wuxuu odhanaya kataba waxa wuxuu qoray cumar bnu khaaab cumar baa wuxuu qoray an iqtuluu dila kula saaxirin nin walbo wax sixra wa saaxiratin iyo haweeney walbo wax sixirta qaala wuxuu yihi bajala faqatalnaa waan dilnay anagoo amarkii cumar fulinayna halaaa sawaaxira saddex sixiroolayaal saddex dadka wax fala ka mida ayaa dilay buu ihi macana xadiidkaas matniga saxiixulbukhaariga kuma yaallo isagoo lafdigaas sida meesha ka muuqata laakiin lafdiga waxaa ku yaalla matniga saxiixulbukhaariga waxaa ku yaalla inuu cumar u kala diray gobolada waagu khaliifka ahaa hadalkan u kala diray fariquu bayna kula dii maxramin min almajuus majuusta waa ummadii macnaha caabudi jirtay ilahay eybki majuusta labadii aan isgeyin ee isqabto oo dhan kala fura oo kala caydhiya hadalkaasa saxiixulbukhaariga matnigiisa ku yaala laakiin hadalkan ah an iqtuluu kula saaxirin wa saaxiratin xaafid ibnu xajar wuxuu yihi oo sharxay saxiixulbukhaariga markuu hadalkaa hore sheegay baa wuxuu yihi wazaada musadadun wa abu yacla fii riwaayatihima musadad iyo abu yacla baa riwaayadooda waxay ku kordhiyeen inuu cumar u qoray sidoo kale gobollada hadalkan ah an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira hadalkaa inuu u qoray maana adigu hadalku laba goroba waa sax oo waxaa wariyey imaam axmed musnadkiisa bayhaqi ibnu xasmi cabdirazaaq fi lmusanaf ayaa kulligood soo saaray waana macnaha waa saxiix weye wuxuu saxiix ka yahay cumar ibnu khataab radi allahu canhu waagii dawladda haystay buu gobollada u kala diray marka waa go-aan uu lmuslimiin gaadhay oo saaxir walba haweeney ha ahaado rag laba ha ahaado dhadig ha ahaado wax kasto cid walba wax fasha oo wax sixirta in la dilo ayuu cumar radiallahu canhu uu ummadda gaadhsiiyey cid ku khilaafsani ma ay jirto cid ka hor timid oo arrinkaa ku diiday cumar oo saxaabadii waagaa joogtay iyo fuqahadood iyo culimadii saxaabada kamida ma jiraan macna sidaas weyaan bal waaba la fuliyo wuxuu leeyahay ninkaa macnaha taabiciga hadalkii cumar anagoo fulinaya iyo go-aankiisi anagoo fulinayna yaa waxaan dilay buui saddex sixiroolayaal baan dilay saas saaswa waxay kamid tahay uu kamid yahay nusuusta loo deliishanayo in saaxirka la dilayo ayaa loo daliishan macana tawbad ma la weydiinaya war tawbadkeen ma la odhanaya intaan la dilin waa la kala qaadaya haddii uu yani uu yahay sixirkiisu gaalnimo gaadhsiisan yahay iyo hadduusan gaadhsiisnayn hadii waxaa laleeyahay ma gaalnimaa loo dilayaa mise xad baa loo dilaya haddii la yidhaahdo gaalnimaa loo dilaya oo wuu gaaloobay tawbad yani tawbadkeen baa la odhanaya intaan la dilin hadduu tawbad keeno waa la iska day hadduu tawbad keeni waayana waa la dili haddii dilkiisu uu xad yahayna tawbadkeen la odhan maayo maxaa yeele xuduudu tawbad ma laha xuduudda hadiiba mar ay maxkamada soo gaadho oo imaamku ka war helo xaddan war ka toobadkeen waad zinaysatay zinadii ka toobadkeen si xadda lagaaga cadiyo maya waxbaad dishay dilkii ka toobadkeen si yani aan lagu dilin maya xuduudda sideedaba hadday soo gaadho macnaha waxa weyaan mas-uuliyaadka iyo jihada mas-uulka hadday soo gaadho iyadu toobad ma laha waa lagugu oofin un laakiin gaalnimada iyo riddada iyo iyagu toobadkeen baa laohanaya ruuxa macnaha saasaa marka loo kala qaaday wasaxa waxaa ka asaxay can xafsata radi allahu canha xafsa waxaa ka asaxay anahaa iyadu amarat inay amartay biqatli jaariyatin gabadh yani jaariyad ah jaariya dilkeed ayay amartay saxaradha oo sixirtay yani xafsa waa gabadhii cumar bn khataab radi allahu canhu nabigeena xaaskiisa ahayd ee umlmuminiin ahayd sal alay aslam marka gabadh jaariyad u ahayd baa sixirtay markaasay amartay in la dilo faqutilat waa la dilay gabadhii waxa sixirtay wakadalika sidaasoo kale saaxirka in la dilayo dilka saaxirka ayaa saxa waxaa ka asaxay isagana can jundab saxaabigana way ka asaxay macnaha waxa wey xabsa oo cumar gabadhiisa ahayd oo nabigana salawatulli waslaam xaaskiisa ahayd oo hooyadeen ah ayaa iyadana waxay amartay haweenay wax sixirtay in la dilo sidii baa iyadana lagu fuliyo waa la dilay hadalkii hore cumar buu ka soo arooray kana wuxuu kasoo soo aroray xabsa waxaa kaloo isaguna hadalkaasi ka asaxay dilka saaxirku wuxuu kaloo ka asaxay saxaabigii la yihahdo jundub jundubkaasi ma aha isaguna jundub bin cabdillahi albajri waa kii haddaan soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa u caan ku yahay qaatilu saaxir wuxuuna magacaa kula baxay iyo naanaystaas wuxuu qaatay qiso ay kutubta qaarkood soo arooriyaan waxaa jirta maalin maalmaha kamid a ah nin waliid la yidhaahdo oo madaxdii muslimiinta kamid ahaa yaa isaga oo nin saaxir ah dad aada u fara badan baa meesha jooga weliidkaasina waa ka mid nin saaxira ah marka hortiisa ku ciyaaraya nin ruux buu qoorta ka goynahayaa markaasu haddana qoorta kusoo celinaya dadkuna way daawanayaan yani indhaha dadku tusaya waxba kama goynayso weliid nin la yidhahdo madaxda kamid ah meesha fadhiya marka saxaabigan jundab la yidhahdo jundab ibnu kacb ibnu azdi baa la yidhahda ayaa marka intuu meeshii yimid oo arkay waxa meesha ka socda isagoo ninna weydiinin yuusuf intuu qaatay buu saaxirkii qoorta ka goyey asagiina waa la xidhay oo weliidkii baa xidhay gadaal dambana waa la iska sii daayay macna marka wuxuu caam ku yahay oo lagu yaqaanaa jundab qaatilu saaxir ninkii saaxirka dilay ee meeshii loo wada joogay saaxirka ku dilay ayaa la yidhahdaa macna ninkaasu saxaabada nabiga kamid a ah salawatullahi wasalaamu aleyh isagana way ka asaxday dilku waa ka asaxay in saaxirka la dilay macna qaala axmed wuxuu yihi imaam axmed marka wuxuu yihi can alaaati min asxaabi nabiy sal lay slam macnaa waxa wey saxa qatlu saaxiri saaxirka in la dilayo waxay ka ansaxday can alaatin saddex bay ka ansaxday oo min asxaabi nabiy sal lay sl nabiga asxaabtiisa ka mid saddexdaa meeshaan kusoo marnay cumar iyo xafsa iyo iyo jusub saddexdaasay ka ansaxday wax khilaafsanoo saxaabada ka midna ma uu jiro saas daraaddeed in la dilayo ama xad ha loo dilo ama gaalnimo ha loo dilay ayaa macnaha wax weyaan maaragtay ayaa raajix ah imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay layska dili maayo hadduusan gaadhsiisnayn sixirkiisu ama uusan wax ku dilin ama gaalnimo gaadhsiisnayn saasuu imamu shaafici isagu maraya fiihi masaail baabkan masaa-il dhowra ku jirta alula masalada koowaad waxa wey tafsir aayat lbaqara aayadda suurat lbaqara kusoo aroortay oo la fasiro waa aayadii baabka uu ku bilaabay walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi laakhirati min khalaq athaaniyatu masalada labaadi waxa wey tafsiru aayat nisa aayadda suuratu nisa kusoo aroorto iyadana la fasiro oo iyaduna aayadan soo marnay yuminuuna biljibti wataaguut tafsiirkeeda iyadana soo marnay athalitatu masalada saddexaad waxa wey tafsiru ljibti jibtiga oo la fasiro iyo wataaguut iyo walfarqu kala qaadid baynahumaa dhexdooda la kala qaado maxaa udhexeeya jibtiga iyo daaguutka yani jibtiguna waa sixirka daaguutkuna waa kuhaanta dheh waa kuhaanta ama waa shaydaanka yani sidaasa loo kala qaaday alraabicatu midda afraad waxa wey ana aaquuta daaquutku qad yakunu inuu ahaadaa laga yaabaa min aljini jin inuu ahaadaa laga yaaba waqad yakunu inuu ka ahaadana waa suurtagal min alinsi insi inuu ka yimaadana waa suurtagal sidaas way maanaa xageen ka qaadanayna xageen ka qaadanayna jinina inuu noqon karo insina inuu noqon karo waxaan ka qaadanaynaa qawlu jaabir wa qawlu cumar cumar muxuu ku fasiray wuxuu yihi shayaaiin wey soo ma jaabirna muxuu yihi kuhaan wey kuhaankuso binu aadan maah saas wey labadooda hadal marka laisu geeyo ayaa laga qaadanayaa inuu jinina noqon karo insina noqon karo macnaha alkhamisatu masalada shanaad waxa wey macrifatu sabci toddobadii in la garto almuubiqaati ee dadka naarta ku halaagay almaksuusaati ee lagu goon yeelay binahyi reebitaanka nabiga salawatulli waslamu caleyh toddoba arrimood oo nebigu si gooniya u reebay oo dadka naarta gelisa ayagana in la barto oo la garto waynu soo marnay asaadisatu masalada lixaad waxa wey ana asaaxira ruuxa saaxirkii yakfur wuu gaaloobaya saaxirku inuu gaaloobaya laga qaadan oo xagee laga qaadan iyadana waxaa laga qaadanayaa nusuustaynu hadda soo marnay waxaa ku cad aayaddii ugu horreysay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq aayadda qaybaheeda kale hadii la firo aayaddu way dheer tahay waa nusuus kalaa ku cad oo falaa takfur iyo wamaa kafara sulaymaanu iyo waa nusuus ku cad weeye inuu gaaloobay laakiin intuu hadda sheegay sheekhu waxaa ku cad maa lahu fi laakhirati min khalaaq maxaa yeelay aakhara waxaan nasiib ku lahayn oon dheef ku lahayn ha yaraate ama ha weynaate waa gaal ruuxa muslimka ah dembi kasta uu galaayo aakhare waxunbaa u jira laakiin ruuxan aakhare waxba u oolin waa gaal wey mana asaabicatu masalada toddobaadi waxa wey anahu yuqtalu saaxirka waa la dili walaa yustataabu tawbadkeenna la weydiisan maayo laga codsa maayo inuu tawbad keene markaba qoortaa loo dheerayn oo xagee iyadana laga qaadan yani waa la dili waxaa laga qaadanaya aahaartii faraha badnayd ee saxaabada kasoo aroortay saddexdii saxaabi aahaartii kasoo aroortay baa laga qaadanaya mana ayib waxaan tawbad loo weydiinaya laga aqbalaya mise laga aqbali maayo saaxirka wasaxiixu in tawbada laga aqbalayo saasaa sax hadduu tawbad keeno tawbada waa laga aqbalay laakiin meeshan waxa weeye markii maxkamada la hor keeno oo noqoto in xugum la saaro markaa tawbad keen ma la odhanaya mise la odhan maayo la odhan maayo maana waa la dili un maxaa yeelay markaa wuxuu sheeku ka dhigaya dilkiisu inuu xad yahay ee uusan ahayn kufri ahay dilkiisu hadduu xad yahay unbaan la odhanaynin keen laakiin hadduu gaalnimo yahay saa daraadeed baa farqiga udhaxeeya dilka ridada kay ku yimaada ruux islaamka ka laabtay dilka la dilaayo iyo dilka ku yimaadaay ruuxu dembi uu galay isagoo muslim ah farqigaasaa udhaxeeya kan gaaloobay istitaabaa la weydiini qabla alqatl kan laakiin xuduudda sharciga mid kamida ku dhacay ee muslimka ah marba hadduu maxkamada yimaado tawbad la weydiin maayo waa uun laga oofinaya xadda macna athaaminatu masalada sideed waxa weeye wujuudu haada arinkaasi wujuudu haada kaasi inuu joogo waa saxiirke fi lmuslimiina muslimiinta dhexooda inuu jiray calaa cahdi cumara cumar waktigiisii fa kayfa bacdahu ka waran marka cumar kadib hadiiba cumar xilligiisii saaxiriin fara badan ay soo baxeen oo cumar uu wareegto soo saaro uu yidhi meesha lagu arkaba hala laayo waayi cumar ba hadday saa u bateen maxaad u malaynaysaa cumar kadib cumar waagiisii waa waagii saxaabadii waaweynaa ay joogeen oo ardadii nebigu sal lay slam ay joogeen oo waa quruuntii ugu fadli badnaa sidaas wey oo cilmigu uu muntashir ahaa oo jahligu uu yaraa maxaad umalayn marka cumar kadib oo jahligu batay oo culimadu yaraadeen yaraadeeno dadkii hawa qaaday oo shaydaan ka tanbatay yani waxa weya meel walba marka suxro wey meel kasuxro wa ficlan saas wa dadka khaasatan bulshooyinka muslimiinta maanta in badan oo kamid a ah, qaar culimo loo haysto iyo qaar awliye loo haysto oo waxaa jira sixirka iyo shayaaiinta uu ku adeegsa dadka waxay ugu sikiran yihiin oo ku haystaan oo ku sanduleynaya waa uun sixirkaas wax kale ma ah khaasatan waxay u badan tahay soomaaliya marka la yidhahdo gobolada koonfureed marka lasoo gaadho ilaa kenya soomaaliya intay ka degto lasoo gaadho taqriiban waa gobollada sixirka ku badan yahay aad baa sixirka looga isticmaalaa macna dadku waa laba qaybood oo qaarna jahli baa haya oo garasho la-aan baa haya waxaan kadaas waaba uun wadiifo ay ku shaqaystaanbay u tahay haddii loo sheegi laha sharcigu ma ogolana inay dayn lahayn baa laga yaaba qaarna waxa weeyaan yani way garanayaan laakiin way ka madax adeegayaan marka waxyaalahaasi in la dabargooyo oo si walbo loo dabargooyn karo macnaha waxa wey laga shaqeeya ayaa waajib sharciya ah macna hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam cala nabiyina maxamed wala ali sabi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh